رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan ku dhex jirnay caamkii iyo sanadkii wufuudda waxaa noogu soo dembaysoona wax ka soo tilmaannay wufuud fara badan oo nebiga uu qaabilay sala allahu calayhi wasalam sannadaa sagaalaad rasuulku wuxuu ahaadaa min niri mid qaabila wufuudda wixii ilaahay ku qalqay oo weji furnaan ah dabeecad fiicnaan ah wuxuuna u fulin jiray wixii raalli geliyey islaamkuu jeclaysiin jiray iimaankuu barahayey say ayaguna u baraan dadka ka dambeeya wufuuddaa waxay ahaayeen wasiiladii ugu weyneyd ee ay ku daahirtay diinta kuna gaartay acraabtii bawaadiyaha natiijada ka soo dhalatay waxay ahayd wafdiyaalka walow ay wateen danooyin kala duwan haddana inay islaamaan amase qaarkoodna ama dib ha u dhacaano ama ha degdegaano waxa diiday keliyana way yaraayeen sidii reer bani xaniifiyi musaylamihii kadaabka ahaa waxaanu qaadanaynaa wufuuddii inta ugu muhiimsan wafdu cabdilqays reer cabdilqays wafdigoodii ayaa ugu horeeyeenu ku bilaabaynaa kaanu waxay ahaayeen reer cabdilqays min sukaani sharqi aljasiira kuwa degan jasiiradda carabta berigeeda ayay markaa deganaayeen kaanuu waxay ahaayeen min sukaani kuwa degan sharqi aljasiirati alcarabiyati jasiiradii carabiyada loo nisbeeyey berigeeda wa min awali man dadkii ugu horreeyey bay is ahaayeen aslama islaamay khaarij almadiina madiina bannaankeeda marka la fiiriyo waa dadkii ugu horreeyey islaamay fa ina wala masjidin masaajidkii ugu horeeyey uqiimad la oogay fiihi masaajidka gudihiisa aljumuca jumcada lagu tukaday bacda masjidi rasuuliillaahi rasuulka masjidkiisa kadib sala allahu calayhi wasalamna huwa masjiduhum masjidkooduu ahaa reer cabdulqays wafdi masjidkooda ayuu ahaa masjidkii ugu horreeyey ee jumco lagu oogay masaajidka nebiga kadib biqaryatin bayna ahayd qaryo iyo tuulo eh, tuuladaasoo jawaafi lagu magacaabo oo bilbaxrayn ku taala baxrayn markaa ka mid ah waqad tawaafada waxay u soo wafdiyeen banuu cabdulqays reer banuu cabdulqays rasuulku waxay wafdi ahaan ugu yimideen maratayni laba jeer laba mar bay reer cabdilqays nebiga wafdi ahaan ugu yimideen maratan marna fi sanati alkhaamisa sanadii shanaad oo min alhijrati hijro shan ka ahayd yay markaa ahayd wa maratan marna fii sanati alwufuudi sanadkii lagu magacaabay sanadkii wafdiyaalka ayuu markaa ahaa labadaa mar bay reer cabdilqays nebiga wafdi ahaan ugu yimideen waalwaafiduuna kuwii wafdi ahaan ugu yimid nebiga filmarati aluulaa markii hore kaanuu waxay ahaayeen alaaata cashara aw arbacata cashara rajulan saddex iyo toban ama afar iyo toban nin ayay markaa ahaayeen falammaa markii wasaluu ay soo gaareen almadiinata magaalada madiina oo waraaw ay arkeen annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam wafdi ahaan ayagoo u soo socdo saddex iyo toban ama afar iyo toban nin ah markayba madiine soo gaareen rasuulkiina ay arkeen ramwo way ka tuureen bianfusihim nafafyaalshooda caniraakaa'ibi gaadiidyaalkii ay saarnaayeen yay ka wada daateen bibaabi lmasjidi masaajidka albaabkiisa markay soo gaareenba nin walba faraskii ama gaadiidkii uu saarnaa yuu naftiisa ka tuuray wa tabadaruu waxay u degdegeen ilayhi rasuulka xaggiisa yusallimuuna ayagoo salaamahaya calayhi korkiisa nin kastaa wuxuu u degdegayey inuu dhaqso nebiga u tago ee uu salaamo wa kaana fiihim waxaa ku dhex jiray cabdullaahi bni cawf alashaj nin lagu magacaabo daqare ayaa la dhihi jirayoo halkaabuu ka daqranaa waa cabdulaahi bni cawf kii ashajka ahaa wakaana asqaruhum midkooda ugu yar buu ahaa sinan xagga da'da intii wafdiyaalkaa soo socotay waxaa ku jira nin la dhaho cabdullaahi bni cawf alashaj wa kaana asqarahum waa ugu yaraa sinan xagga da'da fatakhallafa wuxuu ku haray cinda arakaa'ibi gaadiidsiidka agtooda asagoo dadka inta gaadiidkii iska sii daayey ee soo tuuray ee nebiga u soo cararay kuma jirin dib buu ku dhacay oo wuxuu ku haray cinda arakaa'ibi xataa anaakhahaa ilaa uu fadhiisiiyey gaadiidkiisii wa jamaca almatraaca alaabtii buu soo jamciyuu soo kulmiyey wixii uu watii shandadiisii yuu isku keenay wa akhraja wuxuu kala soo baxay hawbayni laba maro abyadayni oo cadcad ah falabisahumaa waana xirtay dadkaa iska soo orday kumuusan jirin laakiin tartiib biyo meesha yaallaa la tilmaamaa weliba inuu intuu isku nadiifiyey laba go oo cadcad ah uu la soo baxay labadii go ayuu labistay uma kabacdi jaa'a waa yimid oo rasuulkuu u yimid haawnan asagoo tartiib u soconaya aayar asoo u socda xataa sallama ilaa uu salaamay calaa rasuuli xataa sallama ilaa uu salaamay calaa rasuuli illaahi rasuulka dushiisa sala allahu calayhi wasalam faqaala lahu wuxuu ku yidhi rasuuluullaahi rasuulkii alla markuu ninkaa arkay inna fiika waxaa kugu sugan khaslatayni laba qaybood laba dabeecadood ayaa kugu sugan khaslaynkaasoo yuxibbuhum allaahu wa rasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin laba dabci ayaa kugu sugan iyo laba arin iyo laba akhlaaq iyo laba waxyaabood ilaahay iyo nebigaba way jecel yihiin labada dabeecad maxay tahay ina fiika khaslatayni laba khaslo iyo laba dabeecad baa kugu sugan yuxibuhum allahu wa rasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin labadaa arrin ee kugu sugan waa maxay alxilmu waadulqaad iyo walanaatu deganaan waa labada arrin oo ilaahay iyo nebigiisu ay jecel yihiin sidaa darteed buu rasuulku ninkan ku ammaanay labadaa dabeecad inuu leeyahay xilmigu waa shay muhiim ah qofku hadduusan dulqaad lahayn qiimo iyo wanaag ma laha kaadsiime iyo deganaan hadduusan lahayn qiimo kale ma laha waayo xilmiga iyo dulqaadka waa waxa bulsho lagula dhaqmi karo waxaa la tilmaamaa kaada alxaliim an yakuuna nebiyan qofka dulqaad ka badan wuxuu sigay inuu nebi noqdo anaadkii degganaantuna waa cajalka libkiisa waayo degganaantu allay ka ahaataa ee degdegana shaydaan buu ka ahaadaa qofku intuu degan yahay ee uu culus yahay ee uu aad yaad u deggan yahay waa khasba ilaahay jecel yahay riwaayadaha qaarkood waxay ku daraan inuu yidhi ilaahay miyaa igu khalqay labadaa dabeecadood maseba waxaan aniga iska kaystay oon helay mayuu dhahay nebiga ilaahay yaa kugu khalqay markaasuu ninka lagu magacaabo cabdulaahi bni coof wuxuu yidhi ilaahay baa mahad iska leh igu abuuroo igu khalqay wax asaga iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin wa kaana annebiyu nebigu wuxuu ahaa qad qaala mid yidhi qabla wusuulihim intaysan soo gaarin ka hor ila almadiinati magaalada madiina nimankan reer cabdilqays intaysan nebi wafdi ahaan rasuulku ugu imaanin wuxuu rasuulku yidhi wuxuu yidhi sayatlacu waxaa soo geli doono idiin imaan doona calaykum korkiina rakbun dad gaadiid saaran hum ayagu khayru ahli mashriq reer bari ayagaa u khayr badan lam yukrihuu laguma qasbin cala lislaami islaamka qad andaw qad andaw waxay ku soo biireen oo ay soo galeen oo ay la soo galeen alrakaa'iba gaadiidyaalo qad andaw way soo duug way soo duugeeyeen dheh way soo duugeeyeen alrakaa'iba gaadiidyaalka macnaha islaamkii ayagoo soo raadinaya yaa intay soo galeen ee soo qaateen gaadiid ayay soo duugoobiyeen oo muddo dheer bay ku soo socdeen wa afnaw waxay soo dhammeeyeen azzaada sahaydi macnaha rasuulku wuxuu cabbirayaa safarka dheer ay soo galeen ayagoo islaamka raadinaya marka reer ahl reer bari ama dadka mashriq iyo bari dega dadkana u khayr badan waa cabdilqays islaamkii laguma qasbin gaadiid ayay soo duugeeyeen oy wax badan ku soo socdeen jidka dheer oo ay soo galeenna waxay ku soo baabi'iyeen sahaydii allaahumma ilaahayow ikfir u dhaaf licabdilqays ilaahow reer cabdilqays dembigooda u dhaaf falammaa jaa'uuhu markay rasuulka u yimaadeenna nebigu waa soo dhoweeyey oo qaala wuxuu yidhi marxaban bikum soo dhoweyn baa idiin sugnaatay reer cabdulqaysey hayra khazaayaa kuwa hooga idinkoon ahayn walaa nadaamaa iyo kuwa shallaayaba meel aad ku hoogaysaan iyo meel aad ku qoomamaynaysaan labadaba ma imaanine soo dhowaada wasa'aluuhu waxay rasuulku weydiiyeen can amrin amar faslin oo cad wax cadna bar bay dhaheen yacmaluuna bihi ay ku camal falaan wa wayukhbiruuna ay u sheegaan bihi waxaas man waraa'ahum dadka ka dambeeya fa amarahum rasuulku wuxuu amray biarbacin afar waxyaabood afar arrin buu amray kow shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu ullah kow inay qiraan ilaahay mooye in ilaah kaloo la caabuduusan jirin muxamedna uu rasuulka ilaahee yahay ta labaad wa iqaami salaati salaada oo la oogo ta saddexaad wa iitaa'i asakaati iyo sakada gudashadeeda midda afaraadna wa sawmi ramadaan soonka ramadaanka ayuu amray rasuulka sala allahu calayhi wasalam afartaa waxyaabood ayuu amray walam yakun ma uusan ahayn qad furida mid la farad yeelay alxaju xajka id daaka waktiga wakhtigaa xajka lama waajib yeelin falam ya'mur bihi cidan rasuulku ma uusan amrin oo ma uusan amrin xajkoo uguma derin laakiin afartaa waxyaabood buu amray inay ilaahay iyo nebi moxamed qiraan in ilaahay keligii yahay alla lala caabudaana uusan jirin muxamedna rasuul alla uu soo diray inuu yahay salaada inay oogaan sakada ay gutaan soonka ramadaankana ay soomaan xajka lama farad yeelin wakhtiga walam yakun ma uusan ahayn qad furida mid la farad yeelay alxaju xajka idaaka wakhtiga falam ya'mur bihi ma uusan amrin nebiga wa talaba wuxuu ka dalbaday minhum xaggooda an yucطuu inay ka bixiyaan min almaqnami waxa la soo qanimaystay mus shan meelood meel ilan waa dad islaam ah meelgees ah bay deggan yihiin dagaal bay geli karaan waa la soo weerari karaa waxay gaalo ka khaniimaysteenna inay qumus ka bixiyaan wanahaahum wuxuu ka reebay camaa yuskiru wax allaala wixii wax sakraamiya oo wax sarqaamiya oo min alshribati waxyaabaha la caba sarqaamo qofka uu ku sarqaamo oo waxyaabaha la caba ah kaasna wuu ka reebay rasuul allahu calayh wasalam wanahaahum wuxuu ka reebay camaa yuskiru wixii sarqaamiya oo min alshribati waxyaabaha la caba ka mid ah wakaanuu waxay ahaayeen yukthiruuna minhaa kuwa badiya qamradii aad u cabi jireen wanahaahum wuxuu ka reebay aydan sidoo kale nebiga dadka can ilawaani weelasha allatii taasoo kaanuu ay ahaayeen yantabiyuuna fiiha mid ay ku sameeyaan qamrada ileen qamrada marka hore waxay ahaan jirtay weelbaa inta biyo lagu shubo yaa lagu ridayaa canab dhowr maalmood markuu ku jiro saddex maalmood iyo wixii ka badan khamri bay noqon jirtay saa darteed buu rasuulku odhan jiray nadiidka iyo waxyaabaha la tuuree saxanka ama weelka lagu tuuro saddex maalmood wixii ka dambeeya waa khamriye marka ha layska baabiyo marka weelashii lagu samayn jirayna nebigu waa ka reebay ama alwafaadatu wafdinimada athaaniyata ee labaad ee reer cabdilqays ay nebiga u soo wafdiyeeyeen fa kaana fiiha waxay ahaayeenay ka koobnaayeen arbacuuna rajulan afartan nin fiihim waxaa ku dhex jiray aljaaruud bin calaa ninka lagu magacaabo alcabadiy kaana nasraaniyan nin kristana buu ahaa fa aslama wuu islaamay waxasuna islaamuhu islaamkiisuna wuu wanaagsanaaday taasi waa wafdiyaalka ugu muhiimsan waa reer cabdilqays midda labaad wufuud dammaan bin faclaba bin bani sacad bin bakr waaye waa soo wafdiyeyntii nebiga wafdi ahaan uu ugu yimid ninka lagu magacaabo dammaan bin faclaba oo min bani sacad bin bakri u dhashay kaana rajulan nin buu ahaa jaafiyan adag oo kakan oo min ahli lbaadiya reer baadiyaha ka mid ah dadka reer baadiyaa way ka adag yihiin dadka kale saa darteed nin noocaasuu ahaa kaana rajulan nin jaafiyan qallalan buu ahaa oo ad adag oo min ahli lbaadiya daa khadiirataynina u saaxiib ah qadina wuxuu soo galay ninkaa almadiinata magaalada madiina fa anaakha wuxuu fadhiisiiyey baciirahu ratigiisa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa qalafsanaantiisay ka mid tahay geelkii uu watuu masaajidka la soo galay marka horeba wa caqadahu wuu dabray geelkii intuu masaajidka soo geliyey yuu fadhiisiiyey markaasuu dabray uma kadib qaala wuxuu yidhi ayukum ibnu cabdilmualib intiina kee in cabdilmualib ah rasuulkuu raadinayaa ayukum kiimeeda ibna cabdilmualib ah ibna cabdilmualib aaway ina cabdilmualib maxamed buu ula jeedaa fogeed calayhi korkiisa ninkaas waayaa la yidhi xadiid kale waxay tilmaameen haada rajul ninkaa ma u cad ee dengiiga ee dadka ku dhex jira waa nebigii bay dhaheen fadulluuhu way tusiyeen calayhi korkiisa sala allahu calayhi wasalam rasuulka fadanaa waa u dhowaaday minhu xaggiisa wa qaala wuxuu yidhi yaa muxamed su ula hadlaya fiiri nebiga yaa muxamed buu yidhi assalaamu calaykum ma jirto yaa rasuul allah ma jirto waa acraabi waa reerbaadiyo waa loo cudrayaa wa qaala wuxuu dhahay yaa muxamed muxamedow innii anigu saa'iluka su-aal baan ku weydiin doonaa famushadidin waana kugu adkaynaya calayka korkaaga filmas'alati su'aasha su-aalka kan oo adag baan ku weydiinayaaye falaa tajid calaya ha ii xanaaqin korkayga fii nafsika nafsadaada falaa tajid wuxuu ula jeedaa ha helin ha xanaaqin waaye calaya korkayga fii nafsika su-aasha adag aan ku weydiin doono faqaala rasuulku wuxuu yidhi sal maa badaa laka i weydii wax allaala waxaad doonto rasuulku kama xanaaqin sala allahu calayhi wasalam aaduuna u dabci fiicnaa markaasuu dhahay wax allaala waxaad doonto waa i weydiin kartaa faqaala wuxuu yidhi waa ninkii damaam ahaa ataanaa waxaa noo yimid rasuulaka qof aad soo dirtay nebi moxamedow ninaagii ah ayaa noo yimid fa zacama wuxuu noo sheegay lanaa annaga oona xaggaaga uuna kaa sheegay annaka adigu tascumu inaad sheeganayso ana allaha ilaahay arsalaka inuu ku soo diray nin adi kaa socdaa noo yimid intaanan kuu imaanin wuxuu nagu dhahay nebi moxamed wuxuu yidhi aniga ilaahayaa isoo diray subxaana wa tacaala run miya arrintaa ma jirtaa qaala wuxuu yidhi sadaqa runtiis waaye qaala ninkii wuxuu yidhi faman khalaqa asamaa cerkayaa abuuray qaala rasuulku wuxuu dhahay allah qaala ninkii wuxuu dhahay faman khalaqa alarda dhulka yaa abuuray qaala rasuulku wuxuu dhahay allah qaala ninkii wuxuu dhahay faman nasaba haadihi aljibaal buurahan yaa dhulka ku sugay oo taagay oo wajacala yeelay fiiha gudahooda maa jacala wuxuu yeelay qaala wuxuu yidhi nebiga allah ilaahi intaasuu rabay herbaadiyaha intaasuu markaa doonayay qaala markaasuu yidhi fa fabiladii macbuudkii khalaqa asamaa'a samada abuuray waalarda wakhalaqa alarda dhulkana abuuraan kugu baariyey wanasaba taagay haadihi aljibaala buurahaane allaahu ilaahay miyaa arsalaka kusoo diray ilaahii samaawaadkaas abuuray oo arlada abuuray oo buuraha taagayaan kugu daariyeye allaahu arsalaka ilaahay maa ku soo diray qaala nacam haa buu yidhi qaala wuxuu yidhi haddana wazacama wuxuu yidhi wuxuu noo sheegay waaye rasuuluka ninkaad noo soo dirtay anna calaynaa korkeena in lagu leeyahay khamsa salawaatin shan salaadood fii yowmina iyo wa laylatina habeenkeennii maalinteennaba afar iyo labaatankii saacda in shan salaadoodna laku leeyahay ayuu noo sheegay ninkaad noo soo dirtay qaala rasuulku wuxuu dhahay sadaqa runtii waaye qaala ninkii caraabigaa wuxuu dhahay fabiladii macbuudkiibaan kugu dhaariyey arsalaka ku soo diraye allaahu amaraka bi haada ilaahay miya arrintaa ku amray afar labaatankii saac ee shan salaadood tukano qaala nacam buu yidhi ha qaala wuxuu yidhi ninkii wazacmuu korkeena inay tahay zakaatan sake inaan ka bixino fii amwaalinaa xoolaheena qaala rasuulku wuxuu dhahay sadaqa runtiis waaye qaala ninkii damaam wuxuu yidhi fabiladii macbuudkii arsalaka ku soo dirayaan kugu baariyeye allaahu ilaahay miya amaraka bi haada arrintaa ku amray qaala nacam haabuu dhahay qaala wuxuu yidhi haddana ninkii caraabiga ahaa wazacam wuxuu sheegay rasuulaka rasuulkaada wuxuu noo sheegay anna calaynaa korkeena ina laka rabo sawma shahri ramadaan bisha ramadaan inaan ka soonno fii sannatina sanadkeena sanad kasta inaan bir ramadaan soonno qaala rasuulku wuxuu dhahay sadaqa waa runtii qaala acraabigii wuxuu yidhi fa biladii macbuudkii ayaan kugu daariyey kii arsalaka ku soo diraye allaahu ilaahay miyaa amaraka ku amray bi haada arintaa sanad kasta inaan hal bil ka soonno qaala rasuulku wuxuu dhahay nacamha qaala herbaadihii wuxuu dhahay haddana waa damaani wazacama wuxuu noo sheegay rasuuluka rasuulkaaga anna calaynaa korkeena in lagu leeyahay xaja albeyti beytka in loo xajiyo man istataaca qofkii kari karaa ilayhi xaggiisa sabiilan jid qaala wuxuu dhahay sadaqa runtaa waaye qaala wuxuu yidhi fabiladii macbuudkiibaan kugu dhaariyey arsalaka ku soo diraye allaahu amaraka ma ilaahayaa bihaada arrintaa ku amray xajka inaan tagno qofkii awood u leh qaala wuxuu yidhi nebiga nacam haa dumma intaa kadib wallaa wuu jeestay ninkii faqaala wuxuu yidhi waladii macbuudkii bacafaka kugu soo diray bilxaqi xaqnimaan ku dhaartaye la asiidu calayhinna intaa ma ka siyaadinaaye walaa anqusu mana ka nusqaaminaayo minhunna xaggooda shantaa waxyaabood in ilaahay keligii la caabudo in salaadaha la tukado in sadaqada la bixiyo in soonka la soomo in xajka haddii la kari karo la aado intaa ka badin maayo buu yidhi macnaha sunno dhan inuusan ku darin buu sheegay wuxuu ula jeedaa waajibaadkaas ma ahee mana ka badinaayo mana ka siyaadinaayo uma intaa kadib wallaa wuu jeestay ninkii faqaala wuxuu yidhi waladii macbuudkii bacafaka kugu soo bixiyey kugu soo saaray bilxaqi xaqnimaan ku dhaartaye laa asiidu ka siyaadin maayo calayhinna korkooda walaa anqus mana ka nusqaaminayo minhunna xaggooda wax aan ka nusqaaminayo ma jiro laakiin ka siyaadin maayo faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sal allahu calayhi wasalam lain sadaqa hadduu run sheego layadkhulunna aljannata jannaduu gelayaa layadkhulanna wuxuu gelayaa aljannata jannada intaas hadduu ku run sheego waxnana uusan ku siyaadinin waxnana uusan ka nusqaaminin jannaduu gelayaa waxaa meesha laga fahmayaabaa la yidhi haddii qofka waajibaadka uu ku gaabsado inuu janno gelaayo laakiin waxaa dhib ku taagan yahay nusqaan baan annagu ku ridnaa shanta salaadood ee waajibkaa keliya qofkii tukadaa kadibna waxyaabaha kale sunnada ka taga inuu janno gelaayo waa nin baa rasuulka u yimid hadda kahor sal alla calah wasalam markaasuu dhahay rasuulkii ilaahayo waxaad iiga warantaa haddaan salaadaha waajibkaa tukado haddaan ramadaanka soomo haddaan xalaasha xalaaleeyo haddaan xaaraamta xaaraantinimeeyo jannada ilaahay ma gelayaa qaala nacam ninkii waa jeestay asagoo dhahaya ilaahay baan ku dhaartay ka siyaadin maayo mana ka nusqaaminayo rasuulku wuxuu yidhi aflaxa in sadaqa hadduu ka dhabeeyo wuu liibaanay laakiin dhibka annagana haysta wuxuu yahay waajibaadkaa naga nusqaamaa sunnadu marka wayna anfacaysaa si hadhowna loogugu kabo waajibkii markaa naga nusqaamay walammaa markii rajaca uu u laabtay ninkii ilaa qowmihi qoomkiisa musliman asagoo muslim ah waqad khalaca ka siibtay alandaada wixii ilaahay lala caabudi jiray wuu ka fuqay wax allaala wixii shirki ahaa oo ilaahay loo samayn jiray wa akhbarahum wuxuu u sheegay bimaa amarahum wixii uu amray bihimaaga ilaahay oo ee nebiga dheh oo wanahaahum canhu uu ka reebay xaggiisa rasuul allahi sala allah calah wasalam markuu qoomkiisii u laabtay muslim isagoo ah oo aan shirki samaynaynin kana fuqay oo ka siibtay wixii ilaah loogu shariig wa akhbarahum tolkiisii qoomkiisii buu u sheegay bimaa wixii amarahum bihi uu amray waxa wanahaahum uuna ka reebay canhu sheegaa xaggiisa rasuul allahi sal alla alih wasalam muxuu qabtay howl ah maa amsaa ma galabaysanin min qowmihi tolkiisa rajulu nin walaa imra'atun iyo naag ilaa musliman muslim bay noqdeen xaqii uu u sheegay uu u wacay yay ku soo wada islaameen wa banaaw waxay dhisteen almasaajida masaajiday dhisteen waadanuu waxay u aadaameen bisalaati salaada falam yakun ma uusan ahayn waafidun waafid afdala ka fadli badan ma uusan jirin min dammaan ibni thaclaba waa ninkaa nebiga u yimide hawshuu qabtay fiiri waa acraabi waa hirbaadiyo wuxuu sabab u noqday wafdi ka qiimo badnaa ma jirin ninkaa wafdi ayaanu geli doonaa way way socotaa wufuuda balse meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala